الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المؤلف رحمه الله المعرف بأداة التعريف الحرف تعريفين أو اللام فقط فالنامط عراف تقل فيه النماط وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي ولضرار walidiraarinka banaati lawbari kadaa waqiibta naaf sayaaqaysu sari wbacd اlaalami calayhi dakla lilamxi ma qad kana canhu nuqila كالفضل والحريث والنعمان فذكر ذا وحذفه صياني وقد يصير عالما بالغلبة مضاف أو مصحوب ألك العقبة وحذف الذين تنادي أو تضف أوجب وفي غيرهما قد تنحذيف waxaanu ku soo guda jirnay macaariftii markaa wuxuu noo soo tilmaamay afar adamiiru alcalamu ismu ishaarati ismulmawsuuli kan waa kii shanaad wey ka lixaadna insha allahu tacaala wuxuu noogu iman doonaa juska labaad markaynu eegno qaybta khudriga ibnu caqiilka halkaasu inoogu iman doonaa baabulidaafa halkaasaan ku gaari doonaa markaa kani kii shanaad wey almucarafu biadaati tacriif kii shanaad buu noqonaya markaa kaa dambe isaga macrifo isagu wuxuu ku noqday kaana macrifatan bikayrihi ile waxaa loo idaafaynaya shantan mid kamida shantani laakiin kaanat macrifatan bidaatiha wa binafsiha iyada daatahaanteeda macrifaa sooma markaa shantii waa israaciyey markaa sheekhu raximah llahu tacaala waxa uu cabiray almucarafu biadaati tacriif ey haada kani baab almucarafi kii la macrifeeyey baabkiisa weeyi biadaati tacriifi macrifaynta alaabteedii aaladeeda ke lagu macrifeeyey baabkiisii weeyi sheekhu tacbiirkan buu qaatay ah almucarafu biadaati atacriif wuxuuna ka leexday al inuu idhaahdo tacbiirka kan ah wuxuu u maray sheekhu lianna min alcarabi man yucarifu biam carabta waxaa ka mid a ah, duul ku macrifeeya am wa hiya allugatu alximyariya luqadii reer ximyar soo ma garanaysaan waxay iska yidhahdaan iyagu maxay nadartu ilam qamari ilam qamari bay iska yidhahdaan maxayna u jeedaan maxay la mid tahay nadartu ila alqamari ah. markaa tacriifka kan a wuxuu u doortay liyashmala al wa am si uu u shamliyo al iyo am labadiiba iyo waliyashmala alkhilaafa bayna alculamaai fi adaati tacriif si uu u shamliyo tacbiirkani khilaafka ka dhexeeya culimada adaatu tacriifka ile afar qowl ba lasugu khilaafsan yahay sidaas darteed wuxuu cabiray almucarafu biadaati tacriif buu cabiray markaa sheekhu waxau hi haadaakani baabulmucarafi kii la macrifeeyey baabkiisa wey biadaati tacriifi macrifaynta adaadkeeda iyo alaabteeda lagu macrifeeyey alxarfu tacriifin aw ilaamu faa fanamatun carafta qul fiihi namat al xarfu tacriifin macrifaynta xarafkeeda weeyi awilaamu ama laamta awilaamu ama laamtu xarfu tacriifin macrifaynta xarafteeda wey faqad oo keliya ay idaa carafta daalika arintaa haddii aad garatay fantahi caga dhiganiyo mar haddii aad ogaatay adaastariifki inu alyahay de intaa ku gaabso ha carcararin bu yidhi fa namatun namad buse idaa carafta haddii aad macrifayso hu namadkaa faqul dhe fiihi namadkii dhexdiisa annamatu namadkii dhe ikhtalafa naxwiyuuna fii xarfi tacriif naxwiyintu waa isku khilaafeen xarfu tacriifka afar qowl bay iskugu khilaafeen qowlka u horeeya waa qowlka uu leeyahay khaliil ibnu axmed alfarahidi shaykhu sibawey raximah llah madhabkaasi waxa uu yahay al oo wada socota ayaa adaatu tacriif ah mar baana la wada dejiyey asluwadcigii hore al iyadoo a un baa la wada dejiyey marka lana alhamzata cindahu hamzatu qacin khaliil ibnu axmed alfarahidi hamzadu agtiisa maxay ka tahay hamzatulqaci bay ka tahay marka al oo waa ku soo xigaayo isna yarunbuu kaga duwan yahay waa al oo wada socota laakiin laamtaa aslu wadciga ku horeysay hamzaduna waa ay dambaysay idan cinda sibaweyhi hamsadu waa hamsatulwasli wey khaliilna waa hamsatulqadci wey laakiin labadoodaa ogo waa maxay waa al oo wada socoto wey waxay ku kala duwan yihin hamzada mar la wada dejiyey iyo maya laamtaa ku horeysay aslu wadciga waa arday iyo sheekhi madhabkada saddexaad waa laam keliya allaamu faqat laamta oo keliyaba xarfu tacriif hada huwa madhab akhfash isagu wuxuu leeyahy laamta keliyaba xarfu tacriifa ya oo laamto keliya haddii xarfu tacriif ay tahay aliftan maxaad u keentay ya dee haddaynu laamti shayga albaciiroo kale soo maa iminka baciir haddee macrifa la odhan maxaad odhan albaciiru sooma odhanaysid bal alifta tuur maxaa soo harhaya haddaba laamkan haddaan idhaahdo ka waran libacirun haddaan idhahdo ka waran ashbahat laama aljari haddaan labacirun idhahdo ka waran ashbahat laama ibtidaay haddaan lubacirun idhahdo ka waran laa nadiira laha fi lcarabiya sooma <laughs> idan maxaa loo baahan yahay laamkan waxaan ku gaadhaa loo bahan yahay sooma markaa laamta xarfu tacriif bu ley isagona akhbar laamka xarfu tacriif bu madhabka u dambeeya ee afraad waa madhab mubarid mubarad aw mubarid madhab mubarid wey isna wuxuu leeyahy alhamsatu faqad hamsada oo keliya ayaa amahay xarfu tacriif maad hamsadun ku diisi hadda maxaad laamta nogala doontay sheekh laamta waxaa nogala doonay hamsaadku way farad badan yihin waxaa jirta hamse loo yaqaano hamsatu nida waxaa jirta hamse loo yaqaano hamsatulistifhaam de maxaa lagu kala gara marka hamasaadkii waa farabatay len idan tan laamta ay la socota waa tii xarfu tacriifka ayd baan odhanaya bu leya isna marka afartaa qowl ayaa ku jirta adaadkan loo yaqaano adaatu atacriif madhabka u raajixsan ee u saxiixsanna waa madhabkaa hore ee uu maray shaykhu sibaweyhi raximah khaliil ibnu axmed alfarahidi haddaba xarfu tacriifkani waa qaybsamayaayo waxa u qaybsamaya ashani waxay u qaybsamaysaa mid mucarifaa horta mawsuulo way noqotaa waynu soo dhiganay wasifatun sariixatun silat mawsuulo iyadoo ad waynu soo dhiganay waman wama waal tusaawi maa dukir wahaakada duu cinda tayiin shuhiir soo maynan soo dhigan waxaa kaloo noqotaa mucarifa waa tan aynu marano zaa'idna way noqon doontaa haddaba asha mucarifada ihi waxay noqotaa inay tahay liljinsi iyo inay tahay lilcahdi labada mid bay noqonaysa cahdiga saddex buu usi qaybsamaya cahdi dihniya iyo cahdi dikriya iyo cahdi xuduuriya inaha ma ynan taasoo dhiganba saddexdaas cahdiyadii noqon tii jinsiyadiina yadna saddex bay noqonoo litacriifi maahiyat ljinsi jinsiga xaqiiqadiisa in lagu macrifeeyo xaqiiqada jinsiga loo jeeda tusaale waa maxay alrajulu khayru min almara ninku wuxuu ka khayr badan yahay gabadha gabadh ka khayr badan raggaa jirta waxaa loo jeedaa jinsu rajuli khayru min jinsin mar aa loo jeeda jinsinimaa lasbarbar dhigaya iyo listikraaqi afraad iljinsi jinsiga afraaddiisa inay wada maanshayso waa maxay ina alinsaana la fii khusn ashaa ku jirta waa maxay waa listikraaqi afraad aljinsi kullibaana meesheeda degi karta marka culimadu macnayin tafsirka maxa la hahda ay ina alinsaana kullu linsaani la fii khusnin waxaa kaloo noqotaa alistiqraaqi khasaaisi afraadi ljinsi jinsiga afraadiisu khasaaistii ay lahayd ee ku kala tagsanayd ayay iyaguna wada shamlinaysaa oo waa maxay anta rajulu niyo adu nin baa tahay cilman min jihati cilmi ahaan ya khasaaista ragnimo nimbo mid waa geesi mid waa waxa weeyaan waa caalim mid waa sooma marka aduu nin baa tahay ninoo dhan baa tahay xaggee dhinacee khasladee cilman xagga cilminimo marka cahdi iyo jinsi labadaasa noqonaysa adiyadi waa noqotay saddex jinsiyadina waa noqotay iyaduna saddex bay noqotay haddaba al waa mubtade biqasdi lafdiha xarfu tacriifna waa khabarkii awilaamuna waxaynu ku cadfanaa alka ama mubtade ka dhigo xarfu tacriif mida waa khabarkiisa faqad saw ficdaa yar ma arkaysaan ima litazyiini lafdi lafdigunbaa lagu qurxinaya ya ficda yar lafdigunbaa lagu qurxinaya qad oo keliya waa ismu bimacnaa xasbu waa ismi bimacnaa xasbu oo kalaaba saas way noo banaan tahay waxa kalo oo inoo banaan eh, sidii labaadaynu marnay inaynu fadan idhaahno fadani waxay ishaaraysaa ayna tusinaysaa meesha ficlushard inuu joogo ficlushard meesha inuu ku jiro ayayna tusinaysaa jawaabkiiba noqonaysaa marka kolkaana bimacnaa waxay noqonaysaa intahi la noqonaysaa intahi la macno tahay intahi cagadhigo oo halkaa ku joog la macno tahay namatun namatun nakiro maxaa u cunansiiyey nakiranimadan waxaa u cunansiiyey isagii oo mucaraf ayuu soo noqday anaba dadaba maan argin isagii mucaraf ayuhe ayuu soo noqday carafta miya caraftadani mafcuulkiina waa laga gooyey adaatu shardigiina waa laga gooyey misle fahne caraftadan adaatu shardigiina waa laga gooyey mafcuulkeygina waa go yahay qulna fadii baa laga gooyey waa jawaab shardigii lidaruura looga gooyey haddaba laqma si fiican u eg maadaama saa u fahamtay al al xarfu tacriifin macrifaynta xarafkeeda weey awilaamu ama laamtu awilaamu ama laamta ayaa xarfu tacriifin macrifiinta xarafkeeda faqad oo keliya haddana sidii hore marno ama idaa carafta daalika arintaa haddii aad garatay xarfu tacriifkii inuu al yahay ama inuu laam oo keliya yahay dee fantahi halkaa ku jooga cagadhigo fa namatun namad namad sabab anmaad baa lagu jecmiya sida sababa asbaab waa nawcun min albusdi waa nooc bustaa kamida fa namatun buste iyo namad idaa dhe idaa carafta haddii aad macrifayso hu namadkaa haddii aad macrifayso fa soo qaado faqul dhe adigu fiihi namadkaa dhexdiisa annamadu bustihiyi aan isla naqaanide dhaqmadeedina inoo fudaatay waqad tuzaadu laaziman kalaati walaana wladiina uma laati walidiraarin ka banaati lawbari kadaa waqibta nafsa yaa qaysu sari waqad tuzaadu in la ziyaadiye ayaa la arkaa ay hiya ashi zaydan ziyaado in la ziyaadiye ayaa la arkaa ziyaadadaasoo laaziman joogtaa wadaalika tusaalihii kaainun ka laati allaati oo kale ayuu ahaaday walaana oo kale ayuu ahaaday waladiina oo kale ayuu ahaaday uma laati oo kale ayuu ahaaday walidiraarin daruuro darteed in loo ziyaadiye ayaa la arkaa wadaalika tusaalihii kaainunka qawlika waa qowlkaaga oo kale aad ku qawshid manaatil awbari aad qawshid waibta waad wanaagsanaatay annafsa naf ahaan baad u wanaagsanaatay yaa qaysu qaysow qayskii asariyu ee sharafta lahaayow kada madkuurkan lamid yaha isaguna culimo al waynu qaybno waa saddexun ima an takuna mawsulatan wa ima an takuna mucarifa wa ima an takuna zaaida saddexdaa midun wey mawsulo waad soo baratay mucarifana waana hadda aan kuu sheego al xarfu tacriifin waa zaa'idatun hayru laazimatin zaa'idatun lilamxi اlasli saddexaasa loo qaybinaya haddaba labadii hore halkan ku sheegaya zaa'ide laazima iyo zaa'ide hayru laazima tii lilamxil aslina isaga noo soo wadaba lama xamanayo sheekha isaga ku horkeenayaba meel kalaa u foofi waa zaa'ido waana laazimo muxuu ka wadaa waa oo liannahaa lam tufid tacriifan horta tacriif ma faa'idinayso waaba zaa'ido waa laazima oo lnahaa saarat min binyati lkelimati kelimada binyadeeda ka mid noqotay masle fani tusaalu waa mahay afar tusaalo inoo dhigayba allaati iyo alaana iyo aladiina iyo uma laati ka laatida hore ti ismi waxaad ku ridaa ismiga mawsuultii ahayd bilaati walaa ilati qad jumica walaaika aladiina nasra waqaca soo maynaan soo qaadan tii lafteedii wey haddaba allaatida ashan ku jirta waa maxay waa zaa'ido laazima oo maxay macnaheedu zaa'idalaaima macnaheedu waa maxay zaa'idalaaima macnaheedu waxa uu yahay ismiga mawsuulota maxaa macrifeeya dee silada macrifaysa soma alma macrifaysa soo maha siladaa macrifaysa maadaama oo zaa'ida ay tahay liannaha lam tufid horta tacriifan tacriif may faa'iideyn oo ismigan mawsuul asha ku jirta tacriifka kama kasbada ee siladaa macrifaysa so taas lamaynan fahmin waa laazima oo liannahaa saarat min binyati lkelima kelimada binyadeeda ayay ka mid noqotay oo markii la dejinayama saasaa loo dejiyey iyadoo bila ari ma jirto maad aragtay weli jaaat latiqumna weli maad aragtay <laughs> ya maad arag weli jaaa latiqumna baad aragtay laakin jaaa latiqumna weli maad aragtay markaa markii la dejinayay kelmadan baasaa loo dejiyeyba ma isla fahnay markaa waa zaa'ide macnaheedu waa maxay liannaha lam tufid tacriifan waa laazimana macnaheedu waa maxay liannahaa saarat min binyati lkelima kelmadda binyadeeda ayay kamid noqoto markii la dejinaya baasaa loo dejiyey wal aala bay noo timid alaana maad waa daraf zamaan wey mia dr zman hayn alaaladani waa dr zaman wey haye haddaba darafkan zamaan ma ashaa macrifaysay maya bimanzilati ismi ishaarati buu yaallaaye ismu ishaara maxaa macrifayn jiray qariina xisiya soma ismu ishaaru la manzilaya haye culimada qaarkoodna waxa mayane ashan lafteedaaba macrifaysay bay leeyihin oo ashani waxay ka dhigan tahay waa cahdigii xuduuriga ahayo wuxuu la mid yahay alyawma akmaltu lakum diinakum bay la mid tahayba khilaafkaasi waa khilaaf lafdiga wax faaidi kama dhalanaysa iska tuur oo waxaynu odhanna waa bimanilati ismi ishaarati noodhe bimanilati ismi ishaarati markaynu nidhahno ashani waxba may faa'ideynba marka may faa'iidaysan waa zaa'ida oo liannaha lam tufid tacriifan waa laazima oo liannaha saarat min binyati alkalima weli maad arag maad aragtay laana laana weli maad aragtay aana weli maad aragtay aana aana weli maad aragtay al aana un baad aragtay weli aana maad aragtay oo loo jeedo daraf zamaan may waa aslu wadcigii la dejinaya baa lala dejiyeyba masl anitana ladiina baa inoo timiday aladiina waa maxay waa ismi mawsul isaguna soo laba noqday sooma muna ismi mawsul ahayn weli maad aragtay jaadiina ma aragtay weli sideedaas baad quraan kale ku aragtay sooma aladiina aslu wadcigii la dejinaya baa saa noqday marka waa zaa'ido waana laazima allaati baa inoo timiday tadama haddaynu ka dhigno sanam haddaynu magac uga dhigno afara'aytum laata walcuza isma sanam haddaynu ano qoray shay caabudu jirta haddaynu ka dhigno waa calam sanamkaasuu caalam u noqday caalamkuna muxuu ku macrifoobi jira calamnimadabade ismu yucayinu musama mudlaqan calamuhu ka jacfarin wakiniqa waqarani wacadani walaaxiqin washadqami wahaylatin wawaashiqin isagu bilaa qarini ku macrifoobi jira sooma haddaba ashani maxay ka soo doontay aslu wadcigii la dejinaya lala dejiyeyba marka waa maxay waa zaa'idatun laazimatun waa zaa'ido waana laazimo kaba fuqdade warintaa maslafahne iyo mayane zaa'ido hayru laazima waa zaa'ido oo waa maxay liannaha lam tufi tacriifan laakin waa hayru laazimo kolka qaarkood iska fuqsaa daruurun baa loo keenay walidiraarintanna hamoodin <laughs> inay gaaji u dhibgelisay hamoodin iyo on iyo ya maahati waa shicirka ayaa ka jabaya weyaan shicirkaa ka jabaya ah, wajaizun fi sancati shicri salif an yasrifa shaaciru maa laa yansarif aniga xariiri kusoo qaadan mulxatulciraabki soo ma garanaysaa waayahay haddaba daruuro darteed baa loo keenay waa maxay waa banaatul awbar oo banaatul awbarkan iyo waxan waa maxay banaatul awbarku likaha saddex qaybood u qaybsma qayb akmu'an baa la dhaa qaybna casaaqil baa la dhaa qaybna banaatul awbar baa la dhaa waa markuuna bislaan ee yayocoodka u yahay likaasoo ma garantan orta ya mise timayuluq baad u taqaano timayuluq hadday utaqaanina waa aadi haddaad lika utaqaanina waa aadi soo inta lama garanayo waaya kaa weeyaan saddex qaybood buu noqdaa waa sidaa marka waa markuu urdinka yuna welib islaambaa banaatul obar la idhahda saxiix walalah waa kii shaacirkii lahaa walaqad janaytuka akmuan wacasaanqilan walaqad nahaytuka can banaati lawbari waa kaynoo dhigaya walaqad janaytuka waxaan kuu soo gooyey akmuan timayuluq iyo wacasaailan lika waa isku magacune walaqad nahaytuka waxaan kuu diiday can banaatilawbari isaga banaatulawbar waan kaa reebay buu yidhi maxaa isku cunin isaga waa markuu yahay codka iyadoo weliba islaan weeyaan banaatulawbar marka eeg banaat awbar bay iska ahayd banaa aal kumay jirin markii hore lidaruura liyastaqiima alwasnu si wasanku u toosa darteed ba he ayaa shaacirkani uu keenay maxay asha ugu geliyey ile waa calmujinsiye calmujinsiguna xag xukunka lafdiga ayuu ka shabihi jiray wawadacuu libacdi ajnaasi calam ka calami ashkhaasi lafdan eeg eh, lafdan calama shasiga muna agga lafdiga kala mid ahayn ya almay geli jirin de may geli jirta calmujinsiga almsaame maad oran jirta tan banaatulawarna waa calmujinsi de calmujinsiga ag xukunka lafdiga wuxuu kala mid ahaa calama shasiga almay geli jirin muxuu geliye waaye daruur u geliye daruuro marka waa zaa'ido lidaruura waa hayru laazima ibta nafsana muxuu ka wadaa wa ibta nafsa wuxuu ka wadaa sheekh annafsadani waa tamyiis cinda albasriyiin maxaa waajiba an yakuna tamyiisu nakira tamyiisku inuu nakira noqdo ayaaba waajibaba cinda alkuufiyiina jaaza wajaaza macrifana wuu noqon karaa nakirana wuu noqon karaa beydkana iyagu daliishadaanba beydkana ay daliishadaan kee fudud walshaluha huwa madhab alkuufiyiin ida ikhtalafa naxwiyuuna fi mas'alati salakna alshala min alqowleyn waar iska macrifana u noqon karaa wey marka iy kana dliishadaan beytkana u deliishadaan iyaguna waay leeyan mayana ashani waa lidaruuri leeyihin masriyiinta daruur halkaa kala soo boodeen iyaguna waa caadi wa noqon karaa bay kuleeyihin masle banaynta annafsa markaa nafsan buu markii hore iska ahaayo lidaruuri u geliyo annafsa buu yidhi markaa laba inu halkaa ku haysanaa iyadiyo zaa'ido laazima iyadiyo zaa'ido hayru laazima intaa masle fahnay laqmada si inugu fududaado dee tusaadu waad garanaysaa waa ficil mudaaric oo ah mughayar siiqa haddaba tusaadu waa mudaaricu zaada zaada mudaaricigii wey asluhu tuzyadu asalkiisu mxuu ahaa tuzaadun asalkeegi maxay tuzyadu buu ficilku ahaa bidami awalihi wa fatxi maa qabla aakhirihi maasaa lagu mudaracin jirin tuzyadu buu ahaa iyada oo tuzyadu ah nuqilat xarakatulyaai ilaa maa qablaha xarakadii yadaa la naqliyey waxa ka horeeya loo naqliyey oo zaad ah tuzyadu tuza bay noqotay uma qulibat yaau alifan yadiba alif loo bedelay limaada litaxarukiha fi asli asalkii hore yadu way xarakaysnayd wainfitaaxi maa qablaha cinda anaqli waaa ka horeeyaanahe wuxuu xarakooba iminka markii naqli lagu sameeyey kadibna alif baa loo bedela maxay noqotay tuzaadu ba iska noqotay hadda caawa intaa tacliya la yidhah way adkaan lahayd sooma tuzyadu buu ficilku ah wixii la midana uga qiyaas qaatate laazimana waa mawsuufun lisifatin maxduufin taqdiiruhu zaydan zaydana zayd markasta soo ma aratid waa he mastaru zaada yiidu zaada yiidu zayda waziyaadata kalaatina de waa khabar mubtadiisina waa go-anya inta kalena kusii cadcadaf haye walidiraarin waxaanu iskaga cadfanaa waqadku zaadadaynu ku cadfanaa daruura dart waxaanu ku tacalujinayna baan ujeeda ka banaatil awbari khabar soo qadar iyo mubtade wadalika kainunka qawlika banaatil awbari kadaa waibta nafsa waibta nafsa intana wada socota ayaa ah mubtade kadaana waa khabarkeegii yaa qaysu waa munaad mufrad ah munaadaha mufradka ah nactigiisu hadii uu noqdo maqruunu al laba arimood baa noogu banaan alrafcu wnaصbu alkaa socdooda la garanaysa mrt asariyda weyaan ila qays waa munaad mufrad munahan munaadaha mufradka ah nactigiisu hadduu noqdo maqruunu al laba qowl baa inoogu banaan alrafcu wnaصbu alrafcu baa inoo banaan muraacaatan lilafdi munaada munaadaha lafdigiisa inu annasbi waa inoo banaan muraacaatan limaxali munaada munaada maalkiisa ino eegna asariyuna waa ismu faacil oo sarw ismigeedii faacil wey asalkii hore ahaa sariwun buu ahaa kadibna qaacidatu sayid baa ku dhacday ida ijtamacat ilwaawalyaa wa sabaqa axadumaa bisukuun qulibat ilwaawi yaaan uma udqimat ilyaa fi fasaara sariyun bay iska noqotay asarina waa maxay waa ashariif aw sayid waata la ydhaha oo inoo keeni doonaaye saratun shucaraa bu noo keeni doonaa qawmun saratun baa la dhahdaaba war mayna iska basiid noqon marka markaa tuzaadu faacilkeeduna ashii buu unoqonaya muanaf ka dhigay mar kaley noo soo noqon doontaa markaasaan baraarujin doonaa wuxuu yidhi waqad tuzaadu in la ziyaadiye ayaa la arkaa hiya ashii zaydan ziyaado in la ziyaadiye ayaa la arkaa ziyaadadaasoo laaziman joogta ah wadalika tusaalihii kaainin ka laati allaati oo kale ayuu ahaaday walaana alaana oo kale ayuu ahaaday waladiina oo kale ayuu ahaaday uma laati oo kale ayuu ahaaday walidiraarin daruuro darteed in loo ziyaadiye ayaa la arkaa wadalika tusaalihii kaainunka qawlika qowlkaaga oo kale ayuu ahaaday aad ku qawshid banaatil awbari aad ku qawshid waibta nafsa waibta waad wanaagsanaatay annafsa min jihati nafsi aad u wanaagsanaatay ya qaysu qaysow qayskii asariyu ee eh, sayidka ahaa ama sharafta lahaayow kadaa madkuurkan bay lama tahay baytu shacirkaasu inoo tusaalaynaya ra'aytuka lama an carafta wujuhana saadata waqiibta naasa ya qaysu can amri ra'aytuka waan ku arko waan ku ogaaday lama an carafta markii aad ogaatay wujuuhana wejiyadayadii saadata waad jeedsatay waqiibta waad wanaagsanaatay annafsa min jihati nafsi aad u wanaagsanaatay ya qaysu qaysow can camrin camar baana ka wanaagsanaatay maxal ujaadkuna maxaa waqiibta nafsan waana laisku hayaayo basriyiin iyo kuufiyiin baa isku haya kaad qaadatidba waa madhabde culimaad u leedahay wa bacd laclaami alayhi dakla lilmxi ma qad kaana canhu nuqila kalfadli wlxarii wnucmaani fadikru daawa xadfuhu siyaani wa bacd aclaami aclaamta barhkeed dakala waa galay huwa lafdigii al alayhi bacdulaclaam buu galay lilamxi ma lilamxi asli asalkii milicsigiisa ayuu u galay alladii asalkaasoo qad kaana wahaa huwa bacd aclaam nuqila mid lasoo laray huwa bacd aclaam anhu maaga laga soo naqliyey wadalika tusaalihii kainu wuxuu ahaaday kalfadli fadli oo kale ayuu ahaaday walxaarisi oo kale ayuu ahaaday wnucmaani oo kale ayuu ahaaday fadikru daa alkan sheegistiisa hunaa halkan lagu sheego iyo waxadfuhu goyntiisu siyaani laba isku masa laba isku mid a fi tacriifi xagga macrifanimada iyo wa cadamihi macrifanimo isku mid weeyaan buu leeyay sheekh soo marnay asha zaaidadii inay saddex u qaybsanto zaa'idatun laazimatun saa'idatun hayru laazimatin zaa'idatun lilamxil asli halkanuu ka wadaa marka macnaheeduna waa maxay macnaheedu waxa weeyaan caalamkii waa inaga soo qaybnade dhinacyo badan baa laga qaybinaya wa minhu manquulun ka fadlin waasad wadur tijaalin ka sucaada waudad wajumlatu wamaa bimasjid rukba daain biayri waytama riba shaaca fil alaamid idaafa ka cabdishin waa biqoxa samayna soo dhigan caalamkii waa inaga laba u qaybinayna manquul iyo murtajal baa loo qaybinaya haddaba caalamku haddii uu manquul yahay ufiirso halka laga soo naqliyey inay kolkii horeba algeli jirtay iyoynana gelin haddayna algelayn imikana ha gelin tusaale ahaan waa maxay qaama zaydun maad nin bixisay de qaama zaydun maal baad gelin kartaa <laughs> ma imikao calamu noqdayna de algeli maysaba kolkii horeba may gelin de tusaale yaziid baad nin u bixiso ka soo qaadatay de ficil baa yaziid muna ficil ahayn ficil mudaaric yaziid soo nigi iminku sheegayna zaada yaziid yaziid uzeedi minayba mana ficil mudaaric nin baad yaziid u bixisay oo hataa soo inaga aragnay ra'aytu alwaliid ibn alyaziid wa li darurati li darura loo geli alyaziid ka ku khaldan li darura loo geli ila ficil mudaaric oo yaziid laga soo qaaday nin baad yashkur u bixisay al yashkur ha oran ila waa ficil mudaaric aw loorama gelin hadaba meeshaad ka soo qaadatay markii horeba hadii aad al gelin karaysid al faaide ku jirta waa maxay waa lamxi waa maxay asalkii hore laga soo qaaday baa la milixsanaya macnihii uu ahaa eeg oo tusaale eega fadli waa maxay waa masder fadula yafdulu fadlan muna masder ahayn de masderka macnihiisu waa maxay alfadlu iska markii horeba soma masderka macnihiisu waa dheeraad dheeraad soma nin baad haddaba fadli u bixisay haddaad nin fadli u bixisid de calamnimadaasa bay nagu filan mina nagu ilan way nagu filan taha calamnimadaasi oo fadli baad u bixisay bade haddeen haddaba alfadli idhaahdo waxaan milicsanayaa masterkii ka hore wixii uu ahaa oo muxuu ahaa nin dheeraad wata buu ahaadee fadli soma fadli fadula yafdulu fadlan sow dheeraad mu wadan macnihiisu sow dheeraad mu wadan macnihiisii hore ee asalnimo ayaynu talmiixinana ayaynu milicsanaynaa weyan haddi asha la geliyo haddee laga daayana carabnimada inagu filana macnihii hore lama milicsanayo wey xaariega waa maxay waa ismi faacilo min alxarsi baa laga keena beer qodidii tafaaul baa ku jira bay yidhahdeen xagguu kaga jira musamahan loo bixiyey waxaa loo tafaa'ulaya an yakbura inuu weynaado wa yakuuna xaarisan caamilan oo u shaqaysto nin uu noqdohe dee wax la soo baxa ya waa tafaaul bay yidhahdeen marka markaa u fiirta haddaan alxaaris algeliyo talmiix baa ku jira oo ah he waxyaalaha badanee loo tafaa'ulayo haddaynu xaaris keliya iska nidhaanana magacnimadaa inagu filan annucmaan waa maxay waa ismun min asmaai dami waa magac uu leeyahay magacyada dhiigga ka mida ah. weliba addamu laxmed dhiigga cas qofkan wuxuu u tafaaulaya ilmihiisu inuu muuqda isagoo aan nin cas markaasu nucmaan iska ohanaya annucmaan bu ohanaya markade annucmaan bu ohanaya calamujinsiy waa ismu jinsiye annucmaan bu ohanaya marka u ashan haddaynu gelino ismigii calamkii dee calam buuba ahay ashan maay ma kale keenaysaa faaide ma keenayso faaidada ugu badane ay keenaysaa waa talmiix oo asalkii hore wixii uu ahaa ayaynu midacsananaa wey haddaynu ka daynana calamnimada inagu filan asalkii hore maynaan midacsan weyan macnuhu mana basiidnaba inaad fahanteen baan filaya fadikrudaa waxaad fahusiyaan waa maxay haddaad sheegtid ashan lilamxidaa iyo haddii addeysi waa isku mid oo xagee ka siman yihiin ay keenaysa iyo keenid la'aanta ayay ka siman tahay wey ee xagga kale kama sinno haddaynu gelino talmiix baa ku jira haddaynaan gelino carabnimo ma ku kaaftooni weyan macnuhu marka xagga ugulaya siyaani waa maxay dee gelidda la gelinayaa macrifona ma keenayso haddee laga daayana macrifo la'aan meesha kama dhalanayso waa intaa inaad saa hadaba bacdlcalaami waa iska mubtad alayhaan muxuu ohan waayey bacdigu u celiya bacdina de waa mufrad alayhi kolkaa waa caadi dakhalaa labaa inoogu banaan inaynu dakhala alifin alifu eh, tasniya aynu ka dhigno aynuu celino alif walaam oo aynu kala qaadno iyo alifku waa alif ridlaaqo dakhala huwa weeye haddaba sheekh su-aal baa ku sugaysa soodigii imikun soo lahaa waqatu zaadu hiya soodiga ashii naa ka dhigaya hiya lahaa soodiga imikana dakhala huwa ile aduu iswaafajiye waa kane yuna waktiga nagaga duldhicin waxaynu odhananaa marka horeynu lahayn maxay waqad tusaadu hiye markaynu lahayn bimacna alkelimati bay ku socotay alkelimaad eegtay imika baynu leenahay dakalo huwana lafdi baynu n lafdi lafdiga lafdun lafdununa mudo karayn alkelimatina mayna muanaayn wax kastoo idin yimaado oo saasoo kale iskhilaafa marna bimacna alkelime eega marna macna lafdinimo eega masla fahni taasi waa basiid beelata qadkaana ismigeedu wuxuu noqonayaa huwa oo eh, huwa oo waxa weeyaan bacdulaclaamka anhu damiirkani wuxuu noqonayaa maagu isagu noqonaya nuqila alif waa lafidlaaqe naaib faacilkiisi waa bacdul aclaam jumladaa dambana kaanada khabarkeegiya kalfadli walxaarithi walnucmaan waa isku cadfantah waa khabar mubtadahogii baa go-an fadikru daa fadikru daa eeg dikru mudaaf daadana waa mudaaf iley waxaanay noqonaysaa asha ayay u noqonaysaa waxadfuhuna wuu ku cadfan yahay siyaani waa taniya waa khabar waa taniyatu siyun waxaana lagaga kaaftoomaa sawaaun in la taniyeeyo maxaa laga kaaftoomay siyunba siyaan lagu taniyeeya waayahay almustawaafiihigiibaa go-ana daba siyaani waa laba isku mida sooma almustawaafiih wixii lagu sinaanaya me wuu goanya muxuuge lilcalami buuge waa laska garanaya oo waa maxay fi tacriifi wa aadamihi wey maslafan bacdlaclaami aclaamta barkood dakala wuu galay huwa lafdigii al alayhi bacdulaclaamka ayuu galay lilamxima ay lilamxi asli asalka milicsigiisa darteed ayuu u galay alladii asalkaasoo qad kaana uu ahaaday huwa bacdu aclaam nuqila mid lasoo raray huwa bacdu aclaam canhu maaga laga soo raray wadalika tusaale kaanun kalfadli oo kale ayuu ahaaday walxaarisi oo kale ayuu ahaaday wnucmaani oo kale ayuu ahaaday fadikru da madkuurkan sheegistiisa waa alkee hunaa halkan lagu sheego iyo waxadfuhu goynta la gooyaa siyaani laba isku mid a weeyi fi tacriifi macrifaynta iyo wa cadamihi macrifayn la'aanta si fiican baad ufahamteen ma filaya وqad yصir clma bاlغلب mضاaفa mudaafun mid laybaafeeyey o masxuubu mid lala saaxiibiyey calaman calam inuu noqdo ayaa la arkaa bilhalabati bisababi alhalabati haalib noqosho sababteedna uu ku noqdo wadalika tusaabihu kaaynu kalcaqabati oo kale ayuu ahaaday wa xadfa al waa awjibniyahu waajibi xadfa al algoynteeda waajibi asha oo diitan ah in tunaadi haddii aad u dhawaado ay masxuuba al haddii aad u dhawaado aw tudif aw tudif amaadi waqad tanxadiu inay godaa ayaa la arkaa hiya ashi fii ayrihima ay fii ayri nidaai wdaaati nidaaiyo idaafada eyrkood inay ku godo ayaa la arkaa waay alifta qaybaheegii bayd ku guda jirnaaye waa anigii idin lahaa waa mawsuulatun wa mucarifatun wa zaa'idatun zaa'idadii maxay noqota markaa zaa'ida laazima zaa'ida hayru laazima zaa'ida lilamxi asliya iyo zaa'ido lilhalaba halaba waa halaba markaa halaba waa haalib noqosho waa maxay wadcinimo looguma dejin ismiga wadcinimo si looguma dejin laakiin waa maxay alabo marka la idlaaqo isaga unbuu ku dhacaya haddaba muaafna wuu noqon karaa masxuubo alna wuu noqon karaa tusaale almadinatu iyaga waa maxay sow magaalo un maha almadinatu waa magaalo almadinatu marka saa waxay halabo u noqotay oo ay ku dhacdaa marka saa la idhahdo magaaladii nebiga sala marka waa calamun bilhalaba looguma dejin sidaa laakiin waa maxay waa calamun bilhalaba alkitaab alkitaab ashan ku jirta maxay waa bilhalabadii waa calamuhalabii weeyaan oo kolkaynu nidhaahno alkitaab kitaabu siiba weyhbu ku dhacaya kitaab kale kuma dhacayo mslfani waayahay muaafkii ibnu cumar de ibnu cumar waa cumar ibn khadaab inankiisii ibnu cumar markaynu nidhaahno wuxuu ku dhacaya isla markaaba mahay cabdillahi ibn cumar buu ku dhacaya kelidiina gaar lama le de cumar inamo kale dhalay laakin waa calamun bialb calamun bialb ibnu cabaas markaynu nidhahno ka war de cabdillahi ibnu cabaas buu ku dhacaya sooma cabdillah ibn cabasa ku dha waa calamu bilhalaba e eh. ibnigan nimadan waa lala leeyahay oo cabaas inamo kale ayuu dhalay laakiin marka inu ana cabaas waa calamu bilhalaba yuu ku dhacaya cabdillahi ibn cabas ku dhacaya ibnu cumar waa calamu bilhalaba oo wuxuu ku dhacaya maxay cabdillahi ibn cumar ku dhacaya marka waa calamu bilhalaba la dhaga calamun bilhalaba ayaa la dhaga waaye haddaba asha caynkaasi laba goorbay go'aysaa labada gooray go'aysaa waa maxay haddii aad u nidayso way go'aysaa haddii aad u nidayso way go'aysaa asaci buu iska ahaayo yaa saciu bay noqonaysaa ashigu way go'aysaa kalcaqabatu buu ku tusaaliyey alcaqaba caqabagu asalkii hore wuxuu ahaa waa wado kasta oo buur madaxeed ku taalla in la fuulaana aad ay u tahay kadibna waxay gaar ku noqotay markii dambe maxay caqabatumina caqabatumina ayay gaar ku noqotay haddaba calamughalabahaasi ashiisu laba goor bay go'aysaa haddii loo nideeyo way go'aysaa haddii la idaafeeyana way go'aysaa hadii loo niday way go'asaayo asaiu yaa saciu baa laodhan haddii laidaafeeyona way gui oo maxaad odhan madinatu nabiy almadinat nabiy odhanmaysd madinatu nabiy baad odhan ash way go'aysaa haadihi madinatu nabiy almadinatu nabiy odhan maysd maadaama loo idaafeeyey way go'aysaa labada goor bay go'aysaa aad u nidaysid way gui haddii aad idaafaysidna way go'aysaa labadan kayrkoodna inay go'daa dhici kartad uu leeyahayna waxa weeyaan waa la maqlay iyadoo labada kayrkood go'day hadalkooga lagu ma waa shuduudan waa maxay alcuyuuq waa xidig xidigyada ka mida maxaa la yidhi haadaa cuyuuqu aalican haadaa cuyuuqu aalican waa la iska gooye ashi haada cuyuuqu aalican saasay noqon lahayd moogta ila loomana nidayn lamana idaafayne haadaa cuyuuqu aalican kolkii horena marka waa la iska maxaa loo gooyey waa shaad bay leeyihi waa hadalkooga ayaa saa lagu maqlay marka calamuqalabaha ashiisu labada goor bay goy kartaa marka loo nideeyo iyo marka yani waxa la idaafiyo labada goor oo keliya iyagoas intaa wixii ka hadhay miya hadday goodo waa shaadnimo ayuu leeyahy haddaba yasiirudani waa mudaaricu saara annaaqisa saaradii naaqisaaso ma garanaysaan ee u baahnayd ismiga iyo khabarka mudaariceedii weeyi mudaafun waa ismigiisii o masxuubaalna ku cadfan yahay calamanna waa soo taqadumay masxuub halkan maad garanaysaa waa min baabi idaafati ismi lmafcuuli ilaa marfuucihi ismigii mafcuul baa loo idaafeeyey marfuuciisii waa xadfa al awjibso ma garanaysid mafcuulkeygii soo taqadumay wey xadfa alna ma garanaysaa waa min baabi idaafati almasteri ilaa mafcuulihi min bacdi xadfi faacil faacilkii intii la gooyey kadib baa masterkii loo tiiriyey maxay mafcuulkiisiya xadfa altani waa min baabi idaafati almasteri ilaa mafcuulihi bacda xadfi faacili haye in tunaadi tunaadi baa hade wasla garananta soo ma haddaba tunaadi maxaa go-an mafcuulkeygii baa go-an tudifna maxaa go-an mafcuulkeygii baa go-an jawaab shardigina waa goany waxayna tusinaya maxay tan aan ka fahmayna wa fii hayrihimaa damiirka waxaynu u celinaynaa tunaadi iyo tudif waxaynu ka fahmayna oo ah annidaa waalidaafa tan xadiifna qadaas waa litaqliil bay noqonaysaa laqmada hadaba u fiirsada waqad yasiiru inuu ahaada ayaa la arkaa mudaafun mid la idaafeeyey aw masxuubu al bialabati bisababi alabati aalib noqosho sababteedna calab inuu ku noqda ayaa la arkaa wadalika tusaaluhu kalcaqabati jiirki iyo wixii lamid aweeyaan a wjibniyaho waajibi xadfa al al goynteeda waajibi dii tan ah xilima in tunaadi hadii aad u dhawaaqdo adigu masxuuba al hadii aad u dhawaaqdo waa mafcuulkeegii aw tudif ama aad idaafayso ka aad idaafayso masxuubu alka dee fa wjib waajibi xadfa algoynteeda waajibi misle fanaynta waqad tanxadifu inay go'daan la arkaa hiya ashii fii hayrihimaa ay fii hayri nidaai walidaafati nidaha iyo idaafada hayrkood inay ku go'dana waa la arkaayo waa tusaalaha aynu sheegnayo waa iska shaad weeyi axkaamtii ifraadigeed halkaas inagaga dhamaatay wallahu aclam subxanak allahuma bxamdiga ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk boqol labiyo toban ma maraya caawa